bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllه وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam الnawwiy raximh اllah tacaalى baabu bayaani qiladi taxriimi shahaadaة الzuur shahaadaة zuur beenta ka marqaati kaceeda xaaraantinimadeeda adkaanteedii caddeynteediibuu u baabihe qaala allahu tacaala allah subxaanahu watacaala waxa uu yihi wajtanibuu qowla zuur wajtanibuu ka dheeraada qowla zuuri beenta warkeeda ka dheeraada hadalkeeda ku hadalkeeda waqaala tacaala ilaahay waxa uu yiri walaa taqfuha raacraacin maa laysa laka maa shay laysa laka adiga uunan kugu sugnaanin bihi maagaba cilmun cilmi wax cilmi uunan kugu sugnaanin waqaala tacaala alla waxauu yihi maa yalfidu min qowlin maa yalfidu kuma dhawaaqo min qowlin ay qowlan war kuma hadlo qofkii ilaa ladeyhi agtiisa waxa ah raqiibun catiidun wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yihi ina rabbaka rabbigaa la bilmirsaadi <coughs> kuurgal midkii ku sugan waay dhexdeeda oo addoonkii aada buu ugu kuurgalayaa waay wa qaala tacaala waxa uu yihi ilaahay waladiina laa yashhaduuna azuura isagoo ammaanaya ah, addoommadiisa cibaaduraxmaan waladiina kuwa laa yashhaduuna aan marqaati kacaynin azuura beenta ayb ama aan goobjoog ka noqonayninba beenta wacan abi bakrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waalihi wasalama nabigu waxau yihi alaa unabi'ukum miyaanan idiin sheegaynin biakbari lkabaa'iri kabaairta waxa ugu weynin ka badan qulnaa waxaanu niri balaa yaa rasuul allah inaadan noo sheegin iska dhaafin noo sheeg rasuulka ilaahiyo qaala waxauu yihi al-ishraaku billaahi ilaahay oo loo shariig yeelo waa cuquuqu lwaalideyni labada waalid oo la caasiya wa kaana mutaki mid dangiiga ayuu ahaa fa jalasa waa fariistay faqaala waxa uu yidhi alaa hooy wa qowlu zuuri beenta hadalkeeda wa shahaadatu zuuri beenta marqaatideeda famaa zaala kama zuulin oo kama tegin yukariruhaa inuu celcelinayo ku celcelinayo kelmadaasi xataa qulnaa intaan iska dhahnayba leytahu sakata mu iska aamuso ilaa karniri ma iska aamuso rasuulka yacni waxay sidaa u dhahayaan waxay tahay naxariis darteed yani muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen macnihii tarjamada ayuuna ka hadlayaayo shahaadatu zuurka khatarnimadeeda iyo weynaanteeda oo xaaraantinimadeeda inay aada uweyn inay aada u weyn tahayo shayga rasuulka oo iska dangiiga ayaa soo fariistay si uu uga dhaadhiciyo dadkan meesha ay shahaadatu zuurka joogto macnaheeduna maaha in shirkigu uu fudud yahay isaga maadaama alishraaku ishraaku billaah uu kusoo bilaabay shirkigu laakiin in badanoo dadkaa kamid a ah rasuulka yacni waana in badanoo dadkaa kamid a ah shirkigu waa garanayeen nebiguna aada ugu bayaani jiray waxyaabaha shirkiga keena iyo waxyaabahaas laakiin tan ay isdhehi karaan gaalnimana ma aha ama iska fududaataana ama qofka uu naftiisa ay u qurxisaa iyo shaydaan ayuu nabiga aada uga waaniyey sal allahu caleyh waali wasalam baabu taxriimi lacni insaanin bicaynihi aw daabatin baabu bayaani taxriimi lacni insaanin insaan lacnadiisa in lacnad lagu tuuro xaaraantinimadeedii caddeynteediibuu u baab yahay bicaynihi cayn ahaantiisa loogu tuuro qof ahaantiisa aw daabatin ama daabad lagu tuuro ayb xayawaan ayb sheekhu marka tarjamada wuxuu ku qeyday bicaynihi bicaynihi marka maxaa baxayn biwasfihi wasfi in lagu sheega tilmaan tilmaan iyo qof ahaan labay kala tahay oo maalan inaad tidhaahdid ninka ribada cuno waa lacnadan yahay rasuulku waxau yihi lacana allahu aakila ribaa waa sax laakiin nin gaar ahoo mucayan ahoo ribo cuno oo aad taqaanido hebel aada dhahayso hebel waa malcuun mala dhihi karo maxaa yl inuu ka toobad keenaa dhici karto malcuun markaa tirin naxariis ilaahay waaba laga dheereeyeyba waa adimaa og marka in laga dheereeyey marka bicaynihi sidaas waaye bilwasfi laaf waa lagu lacnadi karaa qof kaadibiinta allah lacnado ama waa lacnadan yihiin dadka beenta sheego dadka ribada cuno waa lacnadan yihiin waa kaas lacnadu maxaa yeele waa waciid mar hadday waciid tahayna waciidka wasfi waa lagu idlaaqi karaa laakiin bitacyiin ninkan hebela dembigaasuu sameeyey waa la cadaabayaa oo waa qasab in la cadaabo ma la dhihi karana waayahay bicaynihi marka macnaha meesha ay ugu jirto sidaas waa ayb waxyaabaha waciidkana noocaas waa gaalaysiinta lamida takfiirinta iyadu waa waciid laftirkeeda sida sheikhul ibnu taymiya uu sheego waa waciid waciidkana wasfi waa lagu idlaaqi karaa qofka in lagu idlaaqa laakiin waxay u baahan tahay shuruud iyo mawaanic ayb shuruud inay ku oofsanto mawaanicna laga waayo can abi zaydin thaabit bni daxaak al ansaariyi radia allaahu canhu huwa min ahli baycati ridwaan ayuu ka ahaaye dadkii xudaybiye nebigu la mubaayacoodu ahaa qaala waxauu yihi qaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxauu yihi man xalafa qofkii dhaarto calaa yamiinin dhaar korkeed ku dhaarto bimillatinna ugu dhaarto diin ghayril islaami aan islaamki ahayn gaal waayo ninkaan hadduu waxaa sameeya gaalaan ahay haddaan waxaa sameeya tiri kaadiban beenaale xaal uu yahay mutacamidan isagoo u qasdaayay fahuwa isagu kamaa qaala sida uu yiri waaye waa yahuudi waa nasraani baan ahay haddaan waxaa sameeyo waana beentaa waana ogtahay oo kasbaad u yeeshay fahuwa kamaa qaalo waman qatala qofkii dila nafsahu nafsadiisa bishayin wax ku dilo cudiba bihi waa lagu cadaabaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qofkii nafsadiisa shay ku dilo shaygaasaa lagu cadaabaa hadduu ku dilo midi soo midi isgelina qiyaamaha mididaasaa lagu cadaabaya bastoolad hadduu ku dilay nafsadiisa isagoo bastoolada ku dila unbaa lagu cadaabayaa nacam ayb sida allaale sa isku dila nacam ayb ayb walaysa calaa rajulin qofku walaysa calaa rajulin qofka horkiisa ma ahaanin nadrun wax nadar ah fii maa laa yamlikuhu wax uusan hananaynin oo awood uunan ulahayn lahayn walacnu lmumini muminka lacnadiisana ka qatlihi dilkiisa oo kale waay maaliaadka meesha wa lacnulmumini muminka lacnadiisa ka qatlihi dilkiisa oo kale waa khatar mumin aa lacnado lacnad waa lacnadan tahay aad tiraahdeen ama malcuun yahow waa adoo dilay oo kale mutafaqun calayhi wacan abi hureyrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sal allahu alayh wali wasalam qaal nabigu waxau yidhi laa yenbaqii ma haboona lisidiiqin qof sidiiq oo darajadaaba joogo an yakuuna inuu ahaado lacaanan mid lacnadiis badan rawaahu muslim qof sidiiq ah kii aan sidiiq ahayn xataa lacnadeed uma roona iyada laftirkeeda laakiin waa lagu sii kala daranyahay qof sidiiq haddana inuu wax lacnad badiyo oo carabkiisu lacnada ku badato ma aha rawaahu muslimun muslim baa weriyey dhow marka dadka hadda oo arkaysaa waxaa ku badatay lacnadaas islacnadaaya ayb oo waxaad arkaysaa suuqaas haddaad maraysa naclaa kugu taalla iyo lacnadii kugu dhacday iyo waxaas ubay iyo waalid la lacnadaayo aaday khatar u tahay wacan abidardaa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh waali wasalam nabigu waxau yihi laa yakuunu ma ahaadaan oo ma ahaanayaan allacaanuuna kuwa lacnadista badan shufacaaa kuwa shafeeco walaa shuhadaa marqaatiyaalna ma noqonayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha rawaahu muslim macnaheedu waxay tahay ilaahay agtiisa mansilo iyo darajo weyinkama joogaan ayb maxaa yeele qofka ilaahay agtiisa darajo ka joogo shafaacadiisana waa la aqbalaa markhaatina ummadaha kale ku noqdaa oo ummatu maxamed inay markhaatiyaal yihiin ala sheegay wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakuunuu shuhadaaa cala annaas shuhadadaasi marka kuma jiro ninkaa markhaatida noqonaya ummadaha ku kor noqonayaan maxaa yeelay ilaahay agtiisa mansilo kama taagna macno leh ayb marka inuu lacnada iska ilaaliyo waxyaabaha mansiladaada baabi-inaya ka mid noqonaysaa lacnada badan wacan samurata bni jundubin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama nabigu waxau yihi laa talaacanuu lacnadina bilacnati illahi ilaahay lacnadiisa haisku lacnadinina naxariista alloo laga fogaada iska fogeyn naxariista allo laga fogeeyey qofka haisku lacnadinina walaa biadabi lacnatullaahi caleyka dhihin qofka walaa biadabihi ilaahay caradiisana haisku lacnadinina ar alla korkaaga ha ahaataa dhihinina walaa binaari naarna haisku lacnadinina rawaahu abu daawuud watirmidiy waqaalaa xadiidun xasanun saxiixun wacan ibni mascuudi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laysa almu'minu mu'minku ma ahan biacaani mid duris badan oo dad durid badan dadka le wax ka sheeg sheego wala lacaani mid lacnadiis badanna ma aha walalfaaxishina ma aha mid faaxisha ah ma aha ayb oo fuxshi iyo waxaa dhex galoo la yimaado walalbadiya mid af dheerna ma aha oo qof walba uu arkaba afka balaq ku siiyey ma aha rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan wacan abidardaa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ina alcabda addoonka idaa lacana shay-an shay haddii ou lacnado sacidat illacnatu lacnadii way fuulaysaa ila samaai samada ayay tegaysaa fatactaliqu waxay ku dhg fa tuqlaqu waa laga xirtaa abwaabu samaa ee samada albaabaheeda la xiraa duunahaa iyada sukadeeda yani intaynan soo gaarin ayaa albaabada laga xirtaa uma tahbitu way hoobanaysaa ila al ardi dhulkii ayay u hoobanaysaa fatuqlaqu tuqlaqu abwaabuha dhulka albaabihiisii ayaa la xiraa duunaha iyada intaynan soo gaarin uma taakhudu yamiinan midig bay qaadanaysaa wa shimaalan bidix bay qaadanaysaa fa idaa lam tajid haddaynan helin masaaqan meel u cunanto meel iyada laa-iq oho u cunanto oo ay gasho haddaanay helin rajacat ila ladii kiibay kusoo noqonaysaa lucina la lacnaday fa in kaana haddii uu yahay huwa qofkaasi ahlan mid ahal waa lidaalika lacnadaasi waa saas isagay ku dhacaysaa ilaa haddii kalena rajacad way noqonaysaa ilaa qaa'ilihaa qofkii yiri bay u noqonaysaa rawaahu abu daawuud lacnadii marka waa kaa waa daran tahay cirkii baa laga soo xirtay dhulkii baa laga xiranayaa midig iyo bidix meel walbay aaday meel qaadaysa male qofkii lacnada lagu tuuray hadday saxan tahay oo lacnadan yahay waa ku dhacaysa haddii kalena qofkii yiri ayay kusoo noqonaysa meel ma dhacaysa lacnad marka rawaahu abu daawuuda wacan cimraana bni lxuseyn radia allahu canhuma qaal baynamaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama xilli rasuulka fii bacdi asfaarihi oo ku jira safaradiisa qaarkood dhexdiisa oo ku sugnaa waimra-atun haweenay min al ansaari ansaarta ka midana calaa naaqatin hal dusheed ay tahay fa dajirad way xanaaqday oo waa dharastay waa xanaaqday fa lacanathaa way lacnaday markaas hashi bay lacnaday fa samica dalika rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulkii baa maqlay arrinka faqaala waxa uu yihi khuduu qaada maa calayha korkeeda wadacuuha ka taga waxaa dusheeda ka qaada rarka ka dejiya hasha wadacuuha iskagana taga fa iyadu malcuunatun mid la lacnaday waaye ee qaala cimraanu cimraan waxa uu yihi fakaanii waaba aniga oo araaha arkay alaana hadda yaad moodeysaaba tamshii ay soconaysa finnaasi dadka dhexdooda maa yacridu laha axadun qofna uunan u banbaxaynin rawaahu muslim marka meesha owdaabatin waa marka xoole in la lacnadana ma aha naagtan hasheedii ay wadatay alaabta u saarneyd bay lacnaday markay lacnad ku tuurtayna rasuulka alaabta laga dejiyo buu yiri iyadii marka daabadaasi waa mid la lacnaday buu yiri ee dhaaf ka xayawaankii marka maxaa isaga soo gaaraya muxuu nabiga sidaa u yaalay waa canaan oo ku canaananayo iyo cuquubo oo ciqaabayo qofkay kasoo fushay lacnadaasi xoolihiisi uu arkaayo ayuusa ku intifaaci karin marka iyo dadka inay mar dambe iska ilaaliyaan si aynan u dhihin waxyaabahaasoo kale ayb iyada marka rasuulku markuu leeyahay laga dejiya rarka qofkeedii iska lahaa ee lacnadii la yimid ayaa lagu ciqaabay intaas xoolihiisi inuu ku intifaaco waayo uu ku dheefsan waayo marka waa khatar wacan abi barzata nadlata bni cubaydin alslamiy radia allahu canhu qaal baynamaa jaariyatun baynamaa waqti ama xilli jaariyatun gabar yar calaa naaqatin hal korkeed ay ahayd calayhaa ayb calaa naaqatin hal dusheed ay ahayd calayhaasha dusheedana bacdu mataaci lqowmi qowmkii alaabtoodii qaar kamida ay hasha dusheeda saarnayd id basurat binabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabigay aragtay watadaayaqa bihim aljabalu watadaayaqa waxaa ku ciriirtiyoobay oo ciriiri la noqday bihim iyaga aljabalu buurti fa qaalat waxa ay tiri xal ayay tiri marka xal waa geela lagu waa kelmad marka geela lagu horaro si u dhaqaaqo oo u socdo allaahuma ya allahu allow ilcanha lacnad hashaan lacnad ilaahu lacnad ku tuur faqaala nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi laa tusaaxibnaa yayna nala saaxiibin naaqatun hal calayha lacnatun lacna dusheeda ay tahay hal lacna dusheeda la saarayayna raacin meeshaa looga tegma qowluhu xal bifatxi almuhmalati xadii la dhibic tiray kordhigeedii waa iskaani laami laamti oo la reebo wahiya kalimatun waa kelmad lisajri libili geela canaantiisa ama canaanashadiisa usugnaatay waay baabkii marka ayuu wuxuu kaa siinayaa marka fiqhi alimaam nawowi raximahullah waxau yihi waclam ogow ana hada alxadiida xadiidkan qad yustashkalu in la ishkaal gashta ayaa in la ishkaalsado ayaa laga yaabaa macnaahu macnihiisa walaa ishkaala wax ishkaala fiihi dhexdiisa ma ahan xadiidka balilmuraadu ujeedku waxaa weeyaan annahyu iska reebid layska reebayo an tusaaxibahum inay la saaxibto tilka naaqatu hashaasi walaysa fiihi kuma sugna ma ku sugna nahyun can baycihaa iska reebid layska reebo hashaas in la gado wadabxihaa gowraceeda layska wadabxihaa gowraceeda wa rukuubihaa fuulitaankeeda in la reebay fii keyri suxbati nabiyi sal l slam nabiga suxbadiisa waxaan ahayn dhexdeeda lagu reebay canaashaa wuxuu leeya lama reebin in la iibiyo in la gado yani in la gowraco in la fuulo marka aysan nabiga la soconin ayb bal kullu daalika kaagaa dhammaantiis iyo maa siwaa wixii kasoo horo tasarufaati tasarufaat tasarufaad ah jaa-isun mid bannaan waayo laa manca minhu laa manca reebitaan minhu xaggiisa ma ahnin ilaa min musaaxabatihi sala allahu caleyh waali wasalam nebiga inay la socoto bihaa iyada lala socodsiiyey rasuulka unbaa la diiday liana hadihi tasarufaati maxaa yeeley tasarufaadkan ku dhammaanteed kaanat jaa-isatan mid bannaan bay ahayd fa munica waa la reebay bacdun qeyb oo minha tasarufaadkii kamid a waa la reebay fa baqiya albaaqi inta baaqigaana way hartay calaa maa kaana sidau ahaa wallahu aclam baabu jawaasi lacni asxaabi almacaasi gayri lmucayaniina baabu bayaani jawaazi lacni asxaabi almacaasi macaasida dadkeeda lacnada la lacnado banaanaanshadeedii cadeynteediibuu u baabyahay laakiin waa maca hayrilmucayaniina dad mucayana maya laakin oo aan mucayan ahayn ayb tilmaan unbaa iska sheegaya bis qof macayimaysa taas inay banaan tahay qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yihi alaa lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa cala adaalimiina aalimiinta dushooda ha ahaato oo aalimiinta korkeeday ahaatay aalim ayaa lii waa wasfi hebel lama dhihin wa qaala tacaala ilaahay waxau yihi faadana muadinun baa dhawaaqay baynahum iyaga dhexdooda allacnatullaahi ay lacnatullaahi lacnada alle cala aldaalimiina korkeeda ahaatay daalimiinta korkooda wa habata fi saxiixi waxaa ku sugnaaday ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam qaala nabigu inuu yihi lacana allaahu allah lacnado alwaasilata midda tinta xiriirinaysa walmustawsilata midda dalbanaysa in loo xiriiriyo burukada iyo waxa tinta tinta lagu soo xiriiriyo waasila marka iyo mustawsila waa tilmaan hebel ma aha faatima iyo xaleimo iyo ma aha ayb marka hiblaaye oo timihii tin ku xiriirsata haddaa aragto adiga waa malcuuna daataa ma dhihi karti laakiin waxaa leedaha qofkii tintiisa tin ku xiro waa malcuun waa la lacnaday sharcigaa lagu lacnaday wa annahu qaala waxauu yihi lacana allahu allah lacnado aakila ribaa ribada midka cuno wa anahu nabigu sal l slam lacana almusawiriina ayuu lacnada kuwa wax musawiro waanahu qaala waxau yihi lacana allahu allah lacnada man hayara qofkii dooriya manaara alardi dhulka xuduudihiisa ay xuduudaha waanahu qaala waxauu yihi lacana allahu allah lacnada asaariqa tuuga yasriqu lbaydata ukunta xadayo waanahu qaala waxau yihi lacana allahu allah lacnada man lacana waalideyhi labadiisa waalid ee dhashay qofkii lacnado yani walacana allahu allah lacnada man dabaxa ligayr illahi ilahay heyrkiis qofkii u gowraco waanahu qaala waxau yihi man axdatha fiiha qofkii kusoo darisiiyey madiina dhexdeeda xadatan bidco ow amase awaadumo muxditan mid wax soo darisiiyey fa calayhi lacnatullahi ilaahay lacnadiisa korkiisa ha ahaata walmalaaikati iyo wannaasi ajmaciina waanahu qaala waxau yihi allahuma ya allahu allow ilcan riclan ricl iyo wadakwaana qolada dakwaan layidha wa cusayata cusaya casaw llaha warasuulahu alla rasuul bay caasiyeen wanahu qaala waxau yihi allaahuma ya allaahu wanahu hadihi halaathu qabaa-ila oo min alcarabi waay kuwan waanahu qaala waxau yihi lacana allahu lyahuuda allah lacnada iyo wanasaara waa wasfi waa yahuudnimada iyo nasaaranimada itakhaduu qubuura ambiyaaihim ambiyadoodii qubuurahoodiibay waxay ka dhigteen masaajida masaajid bay ka yeesheen bay ka dhigteen waanahu lacana almutashabihiina waxau lacnaday kuwa isu ekaysiiya min arijaali xaal ay ragga kamid yihiin binisaai naagaha isku ekaysiiya walmutashabihaati bou lacnaday naagaha isu ekaysiiya min anisaai xaal ay kamid yihiin birijaali ragga isu ekaysiiya wa jamiicu hadihi lalfaabi alfaadan dhammaantood fi saxiix bay ku sugan tahay bacduhaa qaarkood fii saxiixay lbukhaariyi wa muslim bay ku sugan yihiin wa bacduhaana fii axadihimaa labada saxiix midkood bay ku jiraan wainamaa qasadtu waxaan un u qasday alikhtisaara gaabsasho bilishaarati lagu gaabsado tilmaan ilayha la tilmaamo yani axaadiidtan xaggooda wasaadkuru waana xusi doonaa mucdamahaa badankood fii abwaabiha abwaabtoodan ku sheegi doonaayo min hada alkitaabi kitaabkan ka mida in shaa allahu tacaala waayahay baabkaana marka waxaa kusoo fahamtay lacnada in wasfi iyo itlaaq lagu sheegi karo laakiin mucayan maya lacnada marka waxaa lamida ilaahay wallaahian ku dhaartay ilaahay maba kuu dembi dhaafayo adig qof inaad tiraahda baabu taxriimi sabi lmumini baabu taxriimi sabilmumini muminka caydiisa xaaraantinimadeeda caddeynteediibuu u baab yahay bikeyri xaqin lagu caayo qaala allahu tacaala alla waxau yihi waladiina kuwa yu-duuna dhibaayaan almuminiina muminiinta iyo walmuminaati naagaha muminaadka kuwa dhibaayo bikayri ma ktasabuu waxay kasbadeen la-aanteed bikayri maa kii la-aantiis iktasabuu ay kasbadeen ama bikayri iktisaabihim iyaga kasbashadooda waxaan ahayn ku dhibaayo faqad ixtamaluu waxay xambaarteen buhtaanan been abuuran iyo wa ithman dembi mubiinan oo cad faryo iyo been abuuraday xambaarteen ayb dadka marka waxaa ugu ayadan soo gelis og oo ugu soo gelid badan sida ibnu kathiir ou sheegay raafidada shiicada maxaa yeelay muminiinta kuwa ugu fiicno ayay caayaan oo ay lacnadaan yaa waay marka kuwaasi asxaabu rasuulillahi asxaabu rasuulillaahi marka ninka muminiin marka la yidhaha wasfigaas iimaanka wax ugu dhaboobis badan yihin asxaabta rasuulka kuwaasay lacnadayaan marka wacan ibni mascuudin marka waa inuu qofka iska ilaaliya dadka muminiinta inuu caayo xaq la-aan inuu iska caayo weliba khaasatan yani ilaahay subxaana watacaala owliyadiisa dadka ahoo cilmiga lahoo cilmigoodana ku dhowrsado ku camal falo ayb maxaa yeele nabigu wuxuu yii man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam nabigu waxa uu yihi sibaabu lmuslimi muslimka lacaytamidiisa fusuuqun weeyaan waa daaca ka baxda faasiqnimo wa qitaaluhu la dagaalankiisana kufrun gaalnimo waa muttafaqun calayhi wacan abi darin radia allahu canhu anahu samica rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yaquulu nabigoo dhahayuu maqlay laa yarmii rajulun nin kuma tuuro rajulan nin bilfisqi kuma tuuro aw ilkufri kuma tuuro oo ma dhaho yacni gaal yahow ama yani faasiq yahow ama bilkufri waxa lamida zaani yahow tuug yahow wax lamida aw ilkufri ama gaalnimo gaal yahow inuu yihah murtad yahow inuu yidhaahda waxa uu ku tuura marka murtadnimada kufriga waa nooca ugu xun kufriga ila irtadad way soo noqonaysaa caleyhi say korkiisay kusoo noqonaysaa in lam yakun saaxibuhu qofkiisa haddaanu ahayn kadalika sidaadaas rawaahu lbukhaariyu qofkii lagu tuuray haduusa gaal ama murtad ounan ahayn qofkii yiri bay kusoo noqonaysaa marka isagii baa ku gaaloobaya meeshaas marka qofkaas yiri haddii marka ta iyo maanic oo haysto iyadoo laftirkeeda gaal baad ku noqona in la dhaho ma aha oo imaam albukhaari baab noocaas u baabaystay mararka qaar waxaa dhici karta qofku inuu caalim yahay mujtahid yahay qof buu ku ijtihaaday markaasuu wuxuu yiri gaal yahow ama munaafiq yahow ama wax lamida ah buu yiri fi lxaqiiqana ninkaas gaal ma ahno fii nafsi lmri xadiidkana ninkan gaalnimada toori ku dhabooba maa la dhahayaana maya isaga ijtihaad buu ahal u yahay waa gefi karaa waa gefsan yahin baa la dhahaa bisnaa male laakiin isaga ma ku gaaloobayo gaalnimadii baa kusoo noqotay isagaa gaal ama la dhahay oo wuxuu ka baabaystay weliba markii cumar radi allahu canhu xaatib ibn abi baltaca nabigu markuu sirta ka faafiyey waa kii markaas uu yidhi eh, rasuulka ilaahay dacnii adrib cunuq hada almunaafiq rasuulka ilaahay udaa aan munaafiqan ka gooyay munaafiq waa gaalnimo uurka gaalnimo waxaa kaloo riwaayaadka qaar ay leeyihiin inuu yiri inuu qad kafara waa gaaloobay ninkan markaa shay mukafira waa laga yaabaa inuu ku dhacay wax gaalaysiiyo laakiin ma tawiil wiil buu lahaa maadaama tawiil wiil olaha kufriga aanu ku dhicin xaadib korkiisa cumar marka maxaa la dhahayaa warkan uu tuuray warkan uu yiri ama uu tuuray tawiil ayaa isaga laftirkiisa waxbuu ta-wiilsaday kufri lagu dhacay buu arkay ijtihaadna ahlo uu ahaa waa macduur marka qofka hadduu mujtahid yahay laakiin qof jaahila oo maanta dhan daldalayo kufri iyo riddo daldalayo macduur ma noqonayo isaga khatar isaga ayaa ku jira markaa ayb rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey wacan abi hurayrata marka sideedana dadka axkaamta axkaamta in laga daayo waa qofkan ahal qaadi haddaadan ahayn adiga caalim aadan ahayn yaa kuu dirsada inaa iska dhaafta iska cibaadaysa adiga qofkan waxa uu yahay iska daa xukunkeed maba aqoon kartid wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxau yihi almutasaabaani kuwa iscaynaya maa qaalaa waxay yiraahdeen maa qaalaa waxa ay yidhaahdeen facalaalbaadii facala albaadii midka bilaabay minhumaa labadooda xaal uu ka mid yahay dushiisay ahaatay xataa yactadiya intuu xadgudbo almadluumu qofka la dulmiyey rawaa muslim wuxuu leeyay labada iscaynayso cayda dembigeeda meeshaas ka dhacday ninkii bilaaba iskale haddii uusan xadgudbin qofkii lagu bilaabay oo laga gardarnay kii laga gardarnay hadduu xadgudbo bis waay marka xadgudubku saawaa hal maruu ku caayay markaasaa shan jeer caysa adiga hadhowna waxaa tiri dembiga adaa yeelanaya xataa yactadiya almadluumu saas rawaahu muslim wacanhu qaala abi hurayrata qaala waxa uu yihi utiya nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga ala ayaa loola yimid birajulin nin qad shariba cabay khamra soo cabay qaala waxa uu yihi idribuuhu garaaca oo tuma qaala abuu hurayrata abuu hureyra waxa uu yidhi fa waxaa naga mid ah addaaribu biyadihi mid gacantiisa ku garaaco wadaaribu binaclihi kabtiisa mid ku dhufto wadaaribu bithawbihi maradiisa mid ku dhufto marka xaddu lkhamri iyadu marka yani kab iyo waxyaabo ula yaryar iyo isaga filan falama insarafa markuu gadoomay qaala bacdu lqowmi qoladii dadkii meesha joogay qaarkood baa waxay yidhaahdeen akhzaaka allahu allah ku hoojiyo qaala nabigu waxau yihi laa taquuluu haadaa hadhihinina kan laa tuciinuu calayhi shaydaana shaydaan korkiisa ugu kaalmaynnina rawaahu lbukhaariyu ninka waxaan shaydaan baa geliyay haddaad inta la xaday ninkii markaa kadib caysaan shaydaan ba aada ugu farxayo ood ugu sii kaalmaynaysaan isagana waa sii fogaanaya marka dadkan ku caynayo maxaa ka agi joogtaa buu isleeyahay marka dadka in loo sababa ma aha inay meel xun galaan ama meel xun ay aadaan siyaasada cumar bn khadaab radi allahu canhu baalna taas iyay waxay ahayd inaan dadka lagu kalifin meel daran inay ahayd oo ibnu kathiir musnadulfaaruuqa qisas buu ku keena macnahaasoo kale markaa xoojinaya oo haddii qofka muslimiintu ay ciriiriyaan waxa welihii uu lahaa aanay siinin waxaa suurtagala ah marka inuu welo ka doono dad laga reebay inuu muwaalaad muwaalaadsiiyo gaala markuu gaaladii galana muslimka unbuu la dagaalaya hadhow markaasu wuxuu ku dhacayaa anwaac kufri sababteedana marka inay lahaadaan marka maahan dadka muslimiinta wacanhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay yaquul isagoo dhahayo man qadafa mamluukahu addoonkiisa qofkii qadfo bizinaa ku tuuro <clears throat> addoonkii isaga uu lahaa addoonkiisa ah ninkii zina ku tuuray zaniyahu yiraa yuqaamu calayhi lxaddu xadkii baa laga oogayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha meeshaan marka waxaa laga qaadan adduunka inaan lagu xadaynin marka qofka sayidku haddii addoonkiisa uu zino ku tuuro adduunyada inaan lagu xadaynin xadulqadaf baa lagu dhufanaya ma la dhahayo maxaa yeele kafaa'adii baa maqan labadan qof iskuma dhigmaan midna waa addoon midna waa xor laakiin qiyaamo marka la tago waa laxada yaa daran marka midka qiyaamaha iyo midka adduunka kan qiyaamaha daran ilaa an yakuuna inuu ilaa an yakuuna inuu ahaanayo maahan addoonku kamaa qaala sida uu yiri sii addoonku hadday run tahay owsaani yahay marka hadda xad male qiyaamana waxba lama yeelayo muttafaqun calayhi <coughs> xadiidka bukhaariiyo muslim baa soo saareen baabu taxriimi sabil amwaati amwaada oo la caayo dadka dhintay oo la caayo xaaraantinimadeedii cadaynteediibuu u baab yahay bigayri xaqinna lagu caayo wa maslaxatin sharciyatin wa maslaxatin sharciyatin maslaxo sharciya la-aanteedna la caayo maslaxada sharcigu marka waxaa weeyaan matalan qofkii eh, waa dhintay laakiin wuxuu ka tegay raad xun oo dadka looga cabsanayo inay dhexgalaan oo ay xumaantaas marka sii wadaan markaasoo kale marka qofkaas saas u ah waa la dhihi karaa wa hiya iyaduna ataxdiiru maslaxada sharciguu sheegaya ataxdiiru digis waayo min aliqtidaai bihi in isaga lagu daydo fii bidcatihi bidcadiisa loogaga daydo wa fisqihi fisqigiisa looga daydo wanaxwi dalika ninkan dhintay faasiq buu ahaa ama mubtadic marka waa la dhihi karaa war hebel yaa lagu daya nin mubtadic buu ahay waxaasuu aaminsanayo waxaasu kutubtiisa ku qorayo waxaasaa marka uu duubayo haddii marka laakiin bidcadu isaga fii nafsihi ay ku jirta bis ee wax dadka uu u sheego banaanka uu soo dhigta aanay ahayn de markaas waxaa weyaan waxaa dhici karta inaan waxba taxdiir iyo meeshaas inuusa ka imaanin iyo ayb kudayasho isaga lagu daydo iyo mar haddaana imaanaynina ma fasaxno marka in la cunto wanaxwi dalika iyo wixii lamida fiihi l baa ku sugan iyo walaxaadiisu saabiqatu baa ku sugan fi lbaabi qablahu wacan caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri qaala rasuululahi sal l salam nebigu waxa uu yihi laa tasubu lamwaata dadka dhintay he cayninina fa inahum iyagu qad afdow way gaareen ilaa maa qadamuu waxay hormarsadeen bayba hadda u tageen oo ay gaareene rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey marka dadka dhinta in layska ilaaliyo waa iyo wax iyo haddaa wax maslaxado sharciga aanay jirin maslaxada sharcigana isagaaba kuu sheegay waa inuu adduunyadii uga tago bidco ama fisqi laga cabsanayo dadka qaar inay ugaga daydaan markaas waa laga digayaa in laga digaa waa banaantahay markaas baabunahyi can marka dad shaqo ka dhigtaa jira marka dadka un yn wax ka sheegiisa iyo muslimka wax ka sheegiisa iyo dadka muslimiinta wax ka sheegaan iyo marka ma fiicna taas bikayri maslaxa maslaxa la-aan keliya waxay wax uga sheegaan shahwadoodaa gashay meeshaas waa xisbi waa koox markaas waxa weeyaan qof allaale qofkan kooxdooda ahayn marka waa xamanayaan been bay ka sheegayaan waa caynayaan intii baabka uusoo shee isugu daraya markuu dhintana weliba waxbay kasii sheegayaan wax ciday uga digayaan iyadoon jirin bidcada inuu ku dhacay in kale iyagoon cilmi u lahayn marka bidcaysiintu waa waxaa weeyaan takfiirinta iyo tafsiiqinta iyo tabdiicintu waa baab waa wada isku baab qofka marka inuu ku degdega ma aha qof baa laga yaabaa takfiirku inuu aada isaga ilaaliyo laakiin muslimka bidca ku xukminteeda inuu biyo u arko biyo camal u ka bado marka tafsiiqa sida uu sheekh uga soo hadlay waxaaba ka daran tabdiica maxaa yeele fisqi iyo bidco bidca daran baabunahyi iska reebidii caddaynteediibu u baab yahay layska reebo canil iidaa-i dhibka layska reebo <clears throat> muslimkoo la dhibo qaala allahu tacaala alla waxau yihi waladiina yu-duuna almuminiina wاlmu'minaati bgayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtana waithma mubiina wacan cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal l slam almuslimu muslimka man axad weeyaan salima almuslimuuna muslimka ou ka nabadgalay min lisaanihi carab ay ka nabadgaleen muslimiinta min lisaanihi carabkiisa iyo weyadihi gacantiisa walmuhaajiru muhaajirna man qof weyaan hajara ka tegay maa naha allaahu canhu wuxuu alla reebay muttafaqun caleyh hijradii baain baainada aheyd buu sheegay alhijratu daahiratun wa baainatun midda daahirada waa midda iska muuqato qofka beled gaala uu kasoo tago beled islaam yimaado midda baainada ana waxaa weyaan waa inuu xaaraanta iyo xumaanta wax kastoo alla reebo inuu ka haro middan baainada qalbiga ku jirtaana asal ah midda kale tabac noqonaysa ama farac <clears throat> sida ibnulqayimna uu sheegay naam ibnu xajarna uu tilmaamo ayb walidaalika nabigu muhaajiriintiiba wuxuu diidayaa inay isku halleeyaan hijradii daahirada ahayd inay isku halleeyaan markaasuu tii baatinada ahayd ku baraarujinayaay walmuhaajiru man hajara ma nahaa allaahu canhu buu leeyahy wacanhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man axaba qofkii jeclaysto an yuzaxzaxa in laga dheereeyo can innaari naarta laga dheereeyo xaggeeda wayudkhala la geliya aljannata jannadii falta-tihi ha u timaado maniyatuhu geeridiisi wahuwa isaga oo yuminu billaahi alla rumaysan tacaalaa sareeye tacaalaa ilaahay waaba saree waa sareeyey ayb waana sareeyaa ah eh. walyowmi alaakhiri iyo maalinta aakhira rumeeyey walyati hla yimaado wuxuu yihi marka faltatihi maniyatuhu ha u timaado huwa yuminu billahi walyowm alaakhir soo alla ee aakhira rumeeyey walyati ha u yimaado ila nnaasi dadka xaggoodana ha ula yimaado alladii midka yuxibu uu jecelyahay an yutaab ileyhi in loola yimaado isaga waxa isaga in dadka kula dhaqmaan uu jecelyahay dadka ha kula dhaqma isaganin walba inaan la caynin in la nabadgeliyo waxaas o dhan u jeceliya adna dadka ha kaa helaan intaas saa adig intaa u heshay maalshaahidkiisa marka inaan dadkii la dhibin waayo dadka adig waxaad jecesha inaysan ku dhibin adnaha dhibin waa marka baabku saas u mudaabaqeynaa xadiidka mudaabaqada xadiidka tarjamada sidaas waay wahuwa bacdu xadiidin xadiid qaarkiis weeyaan dawiilin dheer sabaqa soo hormaray fii baabi daacati wilaati lumuuri kusoo hormaray baabunahyi can atabaaqudi waaltaqaaطuci waatadaaburi baabunahyi iska reebidii cadaynteediibuu u baabaya can tabaaqudi iscarooshada layska reebo wataqaaطuci isgoyn layska reebo watadaaburi isu dabajeedin layska reebo qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi inama almu'minuuna muminiinta ikhwatun walaalo un um weeyaan waqaala tacaala alla waxa uu yihi adilatin cala almu'miniina adilatin weeyaan dadkaa ilaahay ou keensanayo oo ammaanayo adilatin weeyaan kuwo eh, yani kuwo yani dullaysan cala almu'miniina muminiinta korkooda marka adullaysan waxaa laga wadaa muminiinta waa u tawaabucaan hoose isugu dhigaan acizatin weeyaan kuwa adayg badan iyo adadkaan badan cala alkaafiriina gaalada korkooda naam gaaladiina waa ku adadagyihiin muminiintiina waa u leelisan yihiin ayb u yihiin muminiinti saasaana la rabaa wa tacaala alla waxau yihi muxamedun rasuulullah muxamed waa rasuulkii alle waladiina kuwii macahu isaga la jirkiisa ahaa ashidaa u weeyaan kuwa ad adayg ad adag calal kufaari gaalada korkooda ku ad adag ruxamaa u naxariisto beynahum iyaga dhexdoodana kuwa isu naxariisanaya wacan anasin radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxau yihi laa tabaaqaduu ha isu carooninina walaa taxaasaduu ha isxasdinina walaa tadaabaruu ha isku jeedinina dhabarka ha isu jeedinina walaa taqaatacuu ha isgoyninina wakunuu ahaada cibaadallaahi yaa cibaadallaahi ilaahay addoomihiisao ikhwaanan walaalo ahaada walaa yaxilu limuslimin muslim uma xalaalaha an yahjura inuu ka tago akhaahu walaalkii fowqa talaatin saddex wax ka badan mumina qof walaalkiis mumina inuu saddex maalmood ka badan ka hijrooda ma aha muttafaqun caleyh laakiin waa goorma haday sabab adduunya hadday tahay ama hadday tahay sabab diin ku tacalluqdo oo shuruudaheedii iyo dawaabideedii buuxisay waa la ogolyahay markaas ibnu taymiyana dawaabidda wuxuu ku sheegaa majmuuculfataawa juska sideed iyo labaatanaad waa inuu qofka ikhlaas uu kala jeedo markuu qof diinan ku nacay dhahayo midda labaad oo kale waxaa weyaan waa in eh, qofkaasi bidcadii uu ku dhacay waxaa looga hijroona inuu la yimid oo sax eh, ay yihiin tan kale waxaa weyaan inuu qofka daaci ku yahay waxyaabahaas banaanka usoo dhigta oo isagoo banaanka soo dhiganin m hijro ma lagu ciqaabayo markaas waxaa kaloo ka mid a qofka uu ka hijroonayo iyo qofkaan hijroon rabo axwaashooda in la eego oo ninkaad ka hijroonaysid haddii uu yahay nin adigaba kaa magac dheer oo dadku ay yacni ama kaaga badanba meeshaas marka aada joogtid amaba laga yaabaa n wax saameyna ay ku keenaysa hijradaada aan haddaysan jirin in loo naseexeeyaa fiican markaas salafkuna saasay ahaayeen ibnu taymiya sida uu tilmaamay aathaarna waa keenaya ayb marka ictibaaru xaalilhaajiri walmahjuuri kan laga hijroonaya midka hijroonaya labada xawaashooda in la fiiriya adu marka waxyaabahaas uu sheegaa taasna in lagu ilaaliyo waa iska hijroonaya daa tiraa ninkan bidcu maxaa ninkan uga aamusantaha bidcow ku dhacay waxau ku dhacayna bidca maahadaa un u haysto xaqiiqatan ma saxsana taas ayb hijrada noocaasina waxaa horta ay ka suurtoobi kartaa waa dad ahlu cilmiga ama dad suldana maxaa yeele iyaga ayaa axwaashoodu ay keeni kartaa qofkan inay ciqaab ku noqoto hijrada laga hijroonaya ujeedkuna waa in lagu ciqaabo shaqsiga nacam wacan abi hureyrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxau yihi tuftaxu waxaa la furaa abwaabu ljannati jannada albaabadeeda yowma litnayni maalinta isniinta iyo yowma alkhamiisi maalinta khamiista fayukfaru waa loo dhaafaa likulli cabdin addoon kasta oo laa yushriku billaahi alla aan u shariigyeelaynin shay waxba aan ugu shariigyeelaynin ilaa rajulan qof ma ahane kaanad <clears throat> ay ahaatee baynahu isaga iyo beyna akhiihi walaalkii dhexdiisa shaxnaa-u urgun isaga iyo qof walaalkiis ayaa cuqdo ayaa dhexdooda ah looma dembi dhaafayo kuwaas fa waxaa la dhahayaa andiruu ukorta oo sugta haadayni labadan ha loo sugto xataa yasalixa intay ka heshiinayaan iyo dembidhaafkooda marka ah mucalaq waa xiranya wuxuu ku xiranya intay ka heshiinayaan andiruu haadayni labadan ukorta oo sugta xataa yasalixa rawaahu muslim wafii riwaayaatin lahu riwaayaat yani muslim usugnaata waxaa ku jirta tucradu lacmaalu acmaashii baa la bandhigaa fii kulli yowmi khamiisin wathnayni maalin kastoo qamiis iyo isniin awdakara naxwuhubuuna sheegayayb baabu taxriimi alxasadi xaasidnimadii xaaraantinimadeedii cadaynteediibuu u baab yahay ayb wa huwa xaasidnimadu tamanii zawaali nicmati nicmada zuulideeda in la tamaniyo waayo can saaxibiha qofkeeda inay ka zuusho oo la tamaniyo hebel waxaan oo haysta maa ka zuulo may ka zuulaanay ka baaba-aan laysdhaho sawaaun waxaa isku mida kaanad nicmata diinin diin nicmadeed ahaatay aw dunyan ama adduunya ninkii diin nicmo diineed bau haystaa inay ka zuusho inaad tamanisdo xaasidnimo waana cudur qalbiga ku dhaco dadka xunxunaana lagu salalaa waxaas oo kale ow dunyan ama adduunya adduunya haystaa waa kaa adduunye badan yahay markaas ama adduunyaba helay maba kaa badnaba markaasaad hartaa adduunyada inay ka baabacdo xaasidnimo qaala allahu tacaala alla waxauu yihi am yaxsuduuna annaasa dadka miyay xasdayaan maa kii korkiisa miyay ku xasdayaan aataahum ullahu ilaahay uu siiyey oo min fadlihi fadligiisa ah waa yahuudi nebi maxamed ay xasdayaan maadaama iyaga uunan ka dhalanin nebina uu yahay wuxuu alla siiyey marka ku xasdaayaan wa fiihi waxaa ku sugan xadiiu anas xadiiu anas anas xadiidkiisii assaabiqu ee soo hormaray fi lbaabi qablahu kusoo hormaray waayahay wacan abi hureyrata radiallahu marka kaas muxuu ahaan kii hadda laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaala nabigu waxau yihi iyaakum walxasada waxaan idinkaga digayaa xaasidnimada ayb iyaakum marka waxaa weeyaan waa isla ficil waa ismu ficil oo kale macnaheedana waxay tahay uxadirukum uxadirukum uxadirukum weyaan marka macnaheeda fa ina alxasada xasadku yakulu lxasanaati xasanaadkoo cunaa kamaa taakulu nnaaru naarta dabka sida ay u cunto alxadaba xaabada iyo ay u cunto ow qaala alcushba ama cowskii buu yiri rawaahu abu daawuud xadiidka marka raawi waxaa ku jira marka aan la magacaabin ayb oo ibhaam ayaa ku sugan ayb oo meeshaas marka jihadaasi dacfiba uga jiro saasa bacdu lculamaa ay leeyihiin wbilahi towfiiq sal ll sl ala nabiyina mxamedi wala ali saxbi slm